الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم لو أمتكين إذا قرت أراد أوضونه an ya'tiya inuu u tago ahlahu reerkiisa oo u galmoodo qaala uu yidhaahdo allahuma janibna ashayطaana wajanib ashayطaana maa rasaqtana sidaa hadduu yidhaahdo low uu sidaa yidhaahdo fainahu isaga in yuqadar haddii la qadaro baynahumaa dhexdooda isagiiyo haweentu u galmoonaya dhexdooda haddii la qadaro waladun ilmo fii daalika utegitaanka dhexdiisa utegitaanka markaa uu u tagaye saa uu ugu ducaystay dhexdiisa haddii loo qadaro oo walad loo qadaro lam yadurahu ma dhibayo ashayaanu shayaanku dhibi maayo abadan weligii dhibi maayo muttafaqun caleyhi bukhaari muslim soo saaray ayib haddii low midkiin markuu rabo reerkiisa inuu u tago uu ducadaa ku ducaysan lahaa haddii la qadaro oo galmadaa iyadaa ilmo loo qadaro in ilaahay ka siiyo ilmahaasi shaytaan dhibi maayo weligii ayib shaydaan wuxuusan dhibaynin ma jiro laakiin waxaa laga wadaa taqriiban dhib weyn oo u geysta muxuu ahay halis keliya u geysan maayo ilaahay baa ka xifdinaya tabaaraka wa tacaala culimada qaarba sibay ku qaar waxay yidhaahdaan muxuu ahay shaydaanku markuu ilmuhu soo dhacayo wuu duraa wuu duraayo fartu ku gujiyaa si uu wax ugu yeesho waana midda keenaysa ilmuhu markuu soo dhaco inuu ooyo ama qayliyo marka taasuu ka badbaadi bay qaarkood leeyahay taasi waxa weeye ra'yigaasi sawaab moohoo maryam iyo wiilkeedii ciise nabiyullaahi ciise calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam labadaa unbaa ka badbaaday duridda shaytaanka sida nebiga ka sugan sal ly aslam adiga muhimmaddu waxa weeye shaytaan dhibi maayo dhib halis keliya laakiin ibni aadan weeyaanoo kolley muxuu ahaayey fitno waa iska jirtaa wey macnaha ducadaasi marka waxa bismi illaah alle ayaan hawshan ku qaban waay magaca alle ayaan kaashanaya oo hawshan aan samaynayo aan u kaashanaya allahumma allahyo jannibnaa naga dheere ashaytaana shaydaanka naga dheeree wajannib dheere ashaytaana shaydaankana dheere maa rasaqtanaa waxaad nagu irsaaqday ka dheere annaga hawshanaan qabanayno ilaahu shaydaanka naga fogay wixii aad nagu irsaaqdo ilma ana ilaahu shaydaanka ka fogay sidaa way ducadu macna ayib marka waa mashruuc markay ninkii reerkiisa arkayaan inay saa u ducaystaan ilmahay anfici maxaa yeelay hadduusan sidaa ku ducaysanin waxaa dhici karaysa inuu reerkiisa shaytaanku la wadaago ile shaytaanka haddaadan ka xirsi xidhanin gurigana wuu kula degi cuntadana wuu kula wadaagi reerkana wuu kaala shaqaysan marka waa inaad ka xirsi xidhato kadibna ilmaha meesha galay buu isku dayay inuu wax ku yeesho oo muxuu ahaayey dhibo marka ducadaas lagaga xirsi xidhaa tayib mashruuciyadeeday ku tusayso adciyada soo aroortay waxa kamida mesela xadiiska abdullah ibn amr ibn aas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ida tazawaja ahadukum imra'atan midkiin markuu reer guursado oo haween guursado ha yidhaahdo allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha alayhi ilaahu waxaan ku weydiisanayaa khayrkeeda iyo wixii aad dhexdeeda ku abuurtay oo dabeecad iyo wuxuun ah khayrkiisa waacuudu bika min shariha wa shari maa jabaltaha calayh wixii aad yani sharkeeda iyo waxaad dhexdeeda ku abuurtay sharkiisana ilah waa kaa magangelaya wakadalika neef xoolaha markaad iibsatana sidaasaa lagu ducaysta inta kuruska la qabto ayaa sidaa ducada la akriya ayib allahuma inii as'aluka min khayrihi wa khayri maa jabaltahu calayh واعوذ بك من شره وشر ما جبلته عليه ساسا لو دعيسا سدا سو قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم ابو داود با سو صار حديثكاس سعيد وحيري او ku daray ziyada dhahaysa ثم ليأخذ بناصيتها haweenta markii loo aqal keeno guriga loogu keeno fooda ha qabto jamaa madax qaybtooda food soo soo lawaduba lawaduba nin ninka tagay ba haleela xaaladda iyada xadiidka dambe abu daawud soo saaray xaakim baa saxiixiyey iyo dahabi cabdilxaq alishbiili ibnu daqiiq alciid xaafid ibnu ciraaqina wuu taxsiiyey isaguna wuu sanaduhu jayid buu leeyahay sheekh albaanina wuu taxsiiniyey fii saxiixi abi daawuud waa xadiiska dambe wey ama ka hore isaga saxiixaynku ku yaala وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحوري اذا غورتي دعاء ييرو الرجل ننكو امراته حاسكي سهدو ييرو ilaa firaashihi gogashiisana uu ugu yeedho isagoo xaajadii inuu ka guta doonayo oo fa abad ay diido an tajii'a inay timaaddo fa baata uu baryo qadbaana isagoo calaysanna uu sidaa ku baryo lacanathaa waxaa lacnadaysa haweenta almalaa'ikatu malaa'igtii baa lacnadaysa xataa tusbixa ilaa ay ka waabariisato ilaa waagu ka baryo lacnad baa ku soconaysa habaar habaar malaa'ig baa ku soconaysa waa la lacnadaya متفق عليه البخاري saaray سو lafdiguna lilbukhaariyi buu u sugnaaday walimuslim waxaa u sugnaaday kaana wuxuu ahaanayaa haweenayda haddii ninkeeda u yeedho gogasha ugu yeedho y diido oo sidaa isagoo cadhaysan uu ku baryo kaana wuxuu ahaanayaa alladii allaha fi samaa'i xagga sare jiraay saakhitan mid cadhaysan buu ahaanayaa calayha korkeeda allah baa wuxuu noqonayaa midka u cadhaysan xataa yardaa ilaa uu raalli noqdo ninkii zawjkii ilaa uu raalli noqdo canha xaggeeda ka raalli noqdo ilaa intay raalli geliso uu qanco muxuu ahaay ilaahay waa u caraysanaanaya way haweenta iyada muslim haweentii saas kaana alladii fi samaa bimacnaa ilaahay kor buu jiraa waay waana sida nusuusta qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaaci salafkuba ku dureersaday inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala ka sarreeyo ee uusan meel walba joogin xadiistaasi waxay ku tusaysaa xuquuqda uu ninku xaaskiisa ku leeyahay ayaa waxaa ka mid a ah goorta uu u baahdo oo gogosha ugu yeedho inay ajiibto oo ayna diidin ayib in aysan diidin xadiid baa xataa ku sugan oo dhahaya xataa walow kaanat calaa qatab saas macna xataa iyadoo gaadiid saaran oo muxuu ahaayey muxuu ahay qatabka waa raxliga reeriyo korkeed ama neef geeloo raran korkiisa korkeeda iyadoo saaran oo kaleeto xataa hadduu u yeedho waa inay yeesho riwaayo kale waxay leedahay xataa iyadoo jikada ku jirta oo raashinka karsanaysa kaale hadduu yidhah waa inay waxay hayso o dhan joojiso waa inay timaado haddii kaleeto xaajadu waa حديث أشيغين أحمد بن حبماجة وصوصاري من حديث عبد الله بن أبي أوفى نبي صلى الله عليه وسلم مركو كهالله وأنت حق أنكيد كليه وحير والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها هوانت حق ربك ما بقدن كرت الصنبة إلى أي منك ذا حق سقدته ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه hadduu nafteeda yacni ka codsado oo u weydiisto iyada oo rar korkiisa saaran oo reeryo korkeeda saaran xataa isu diidi mayso bu nabir sal lay slm u diidi mayso waa xaqiisii wa xadiikaasi waa xasan liayrihi wa ayib marka xuquuqda ninku ka mid haddii markaasi ay jirto maanic sharci oo diidaya oo haweentu daahir ma ah lacnadaasi ma imaanayso marka curfiyoo diidaya hadduu jirana waa inay u caddayso u cudur daarato oy qanciso laakiin hadday isdhariijiso diiddo xaajadu markaasay imaan markaasay hawshu ay adkaanaysa macnaha ayib marka xuquuqday ka mid tahay intaa keliyana ma ahee amar kasta oo aan shareecada khilaafsanayn oo ninkeedu siiyo waa inay qaadato saas maana waa inay qaadato oo xadiidkii abu hurayra لكن النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت, لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها هذه أن عدو الأمر يئين عدو السجود هو أنت أن أمر لها إني إنك يدعو السجود لكن إلهي بل له السجود ومعنى ترمذي غير كما سوى صالح حديث كاسنا وحديث صدوان حقوقنا مركة وحكم إذا ننك وحاسكي سكولي إني أمر كي سيشو هذه كنا شي سوداء أمر ديداء كتمردنا هو أنت سوى أهل النار ahlu naar ahlu naaro hadday dhimatahay waxa weeyaan curda lilcadaab wey macnaha xuquuqda ilaahi tabaaraka wa tacaala ayay halis u tahay markaa macnaha ayib وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم لعن وحو لعنضي الواصلة مدة مها حريرسة طيب حديثك وحلقة فهمية haddii intuu u yeedho oo ay diito oo uusan u cadhoonin duusan u cadhooninba oo eh, raalli iska ahado iska qanxo ilaahay u cadhoon maayo marka ilaahay u cadhoonayo waa markii intay diido uu xanaaqo oo uu cadho cadhoodo wa waxaa kaloo laga fahmayaa cadhada ilaahay uu haweentaa u cadhaysan yahay waxay uun ku zuuli waaga berigiisa ku zuuli mayse inta uu cadhadaa ku maqan yahay oo dhan waxaa ku soconaysa ilaahay tabaaraka watacaala cadhadiisa haweentaa ku soconaysa yani waxa weeyaan xataa yardaa canha qaayadu taas waa ilaa uu raalli ka noqdo oo uu qanco sidaas way macana ayib وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم لعن ذو لعنذي الواصلة هوانت تمها حريرسة والمستوصلة مد حريرين تدلبتا مد عدسانيسة iyo midda xiriirinaysa labadaba waa la walwaashimata midka midda jidhka tallaalaysa turturqaysa walmustawshimata iyo midda loo tallaalayo ayib muttafaqun caleyhi bukhari muslim baa soo saaray tani wuxuu ka hadlayaa xadiidku ziinada iyo haweenka isqurxintooda waxaa loo ogol yahay inay isqurxiyaan oo si ahaantoodaba ayaga waxaa la siiyey rukhas fara badan oo ku saabsan waxa isqurxinta iyo waxyaalaha la qurxiyo qaar ka mid a ah, oo ragga loo ogolaanay baabka iyaga aad loogu ruqseeyey waxyaalo badan oo loo ogoleen raggu inay isku qurxiyaan baa dumarka loo ogolyahay ilaa allah tabaaraka watacaala qur-aanka yidhahda waman yunashau fi lxilyati wa huwa fi lkhisaami hayru mubiin ah, waxayba ku barbaaraanba xiliyada iyo isqurxinta waxyaalaha jidhka lagu qurxiyo markay yar yihiin xataa gabadhu wiilka way ka jeceshaa waxyaalaha la qurxiyo dahab iyo wax jidhka la saara iyo cullaan iyo indhakuul iyo wiilku waa iska orgigaa bannaanka ordaya wey saas wey maana hadda waxaa laga yaabaa inuu shaatigiisa iyo sarwaalkiisa hagaajisan waayo laakiin gabadha iyadoo yar bay bilaabaysaa muxuu ahaaye inay isqurqurxiso oo jidhka wax saarto oo awman yunasha yunashau fi lxilya waay waxyaalo badan baa marka halkaa la siiyeyoo iyaga loo ogolaaday raggana loo diiday macana ziinadaasi marka dumarka loo ogol yahay qaar mamnuucaa jira qaarka mamnuuca waxaa ka mid a ah alwaslu baa ka mid a ah. wasliga waxa weeye timihii ilaahay u abuuray inay timo kale ku daba qabtaan ama ma ahee timo la-aanba wey haweentu in timo loo sameeyo oo meeshii wax lagu farsameeyo taas weyne wasliga la yidhahdo alwaasila waa midda samaynaysa meeshu u furan tahay ee dadka u samaysa ama waxa kaga qaadata ama bilaash ugu samayso mustawsiladuna waa mid dalbayse codsanayse loo samaynayo waa labaduba waa lacnadayn waxa kamida washmiga washmiguna waxa weeye in jidhka la tallaalo midabkiisa midab aan ahayn lagu tallaalo waxay samayn jireen jidhka waa la durayaa ama ciridka ama jidhka meel ka mid a markaasaa waxaa la gelinayaa maado madow iyagu way caddaayeen maada madow baa la gelinaya markaasuu wuxuu noqonayaa bar madow oo jidhka ka gedisan waa xarxararka jidhka la xarxardha wey macna oo hadda aad ay ree yurubkan iyo waxaan isticmaalaan jidhka korkiisa waxayba ku sawiraanba soomada mid muxuu ahaay naagtu jecelyihi ku sawiran mid libaax buu ku sawiran mid daawuus buu ku sawiran midba wax wuxuud rabuu ku sawirtaa washmigu kaas wey marka waa jidhka in muxuu ahaay la durduro oo midabkiisa midab aan hayn lagu tallaalo marka midda samaynaysa shaqada haysa waa shimada mustawshimaduna waa midda loo samaynayo iyaduna waa malcuunada weeyaan tayib حديث أسماء بنت أبي بكر أو بخاري مسلم يسوس هارين بمعناها يسقون فائدينه وحي أسماء وحيتني أتت امرأة هويني بها رسولك أتني صلى الله عليه وسلم مركز وحيتني يا رسول الله إن لي ابنة إن لي ابنة curayisan rasuulka ilaah waxaan leeyahay gabadh aroosa ah. gabadh aroosoo aan aqalgeynayaan leeyahay wainahu asaabahaa xasbatun fatamaraqa shacruha rasuul ilaahi waxaa ku dhacay kasoo bax baa madaxa kaga dhacay boogo iyo waxbaa ka soo baxay madaxa ayib kadibna timihii baa ka buubay timaheedii baa daatay madaxii baa qurdanaaday marka eber hal tin a kuma taallo gabadhana in la aqalgeeyaa la rabaa hadda gabadh qurdan haddii nin loo gehiyo soo soo eryi maayo markaasa waxay tidhi afa asiluhu rasuulka ilaahay gabadhii dhibkana haysta waana aqal geynahayaaye timaha timaheedii aan ahayn ma u xidhiidhiyaa madaxa ma ugu xidha <laughs> markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly waslam lacana allaahu alwaasilata waalmustawsila ah, allaha lacnado ama alla waa lacnaday ta xidhiidhinaysa iyo ta xidhiidhinta dalbanaysa labadaba gee baa la yidhi sideedad ku aqalgee hadduu saaka ku qaatana khayr haddii kalena calafkeeda way macna marka lacnaddaasaa ku timi wakadalika xadiidka cabdullahi bn mascuud sababtuu caddaynaya cillada loo lacnaday ayuu caddaynaya oo wuxuu leeyahay lacana allahu alwaashimaat waalmustawshimaat waalmutanammisaat waalmutafallijaati lilxusni almugayiraati khalqa allahi tacaala ayb yani allaha lacnaday ama allaha lacnado kuwa jidhka midabkiisii midab aan ahayn ku dura iyo kuwa dalbanaya intaba mutanamisaadku iyaguna waxa weeye timaha wejiga kuwa xiira ama tifa oo maalan timaha indhaha korkooda iyo bay bay qorqoraan markaasay hagaajiyaan oo qaanseeyaan hadda waa aad baa loo isticmaalaa soo ma mutanamisaadku waa ayib mutafallijaadkuna waxa waa kuwa fanaxda sameeya oo waxa weeyaan ilkahay qoraan ilkaha intay qoraan oo dhuudhuubaan bay fanax ka soo saaraan si loo qurxiyo macna kulli waxaasoo dhan ilaahay ha waa lacnad ah. ilahay baa ku dhacday maxay ugu dhacday cilada wuxuu tilmaamayaa almughayiraati khalq allah abuurkii ilaahay bay bedeleen saas macna shirkii midabkiisii midan ahan baa lagu tallaalay waa nooc abuur bedel ah ilkihii baa la qoray oo sidii ilaahay samaysay aan laga bedelay waa abuurkii ilaahay oo la bedelay waa soo ma wakadalika timahan wejiga waa la mid iyadana oo la gogoynayo oo dumarka macnaha wax weeye dumarka caadatan ka soo baxo kuwa si caadi aan uga soo bixin ma waxay yidhaahdaan culimadu yidhaha hadduu garh ka soo baxo iyo hadday shaarub ka soo baxday iyo kuwa ma taasi waxay leeyihiin culimo badan way xiiri kartaa oo laakiin waxaa laga wadaa timaha caadatan ku yaala ee dumarku ay leeyihiin ee wejiga ku yaala kaasaa laga wadaa ayib almuayiraati khalq allah riwaayo kaleeto axmed uu soo saaray xadiid kaleo axmed uu soo saaray can mucaawiya fa inamaa tudkiluhu zuuran buu nebigu sal ly slm zuuran waa nooc qish ah waa nooc been ah timaheeday timaan ahayn marka loogu daba xidho been way dad baa lagu sirhayaa sooma jidhkii markii midabo kale loo sameeyo dad baa lagu sirhaya waa zuur markii ilkihii la qorqoro waa zuur abuurkii ilaahay oo la badanay waa ku jiraa zuur iyo beenna waa ku jirtaa cilladaa daraaddeed baa loo diidaya macnaha marka waxay ka mid tahay cinda jumhuuri alculamaa dembi weyn waay lanna lacnadu maraba hadday shayga ku timaado dunuubta waaweyn buu ka mid yahay saas maana jirkii midabkiisii midab aan ahayn meel in lagaga tallaala hadday shareecadu diiday jirkii oo dhan haddii la wada caddeeyo ka wax isagii o dhanba inta kiimika loo qaato daaway soomaalidu yidhahdeen daawo ma daawo caddaysay dhahan kiimika waay isagii o dhan haddii la caddeeyo ka war shaki kuma jiro inuu waxan oo dhan ka weyn meel yaroo jirka ka mid wax laga bedelay waxaa ka weyn jirkii oo dhan oo midabkiisa la bedelay adif ilaa dalika yacni dhibka jirka uu geysanayo iyo kiimikadani cudurrada ka dhalanayo halistay leedahay iyo iska baddaa iyada saas macana gabdhaheenni baa waayaan ku ibtiloobayo imtixaanka haystaayo waxa weeyaan waxan oo kambeniyo reer galbeed ka ganacsadaan bay gabdhaheenni wax moodeen oo ilbaxnimo iyo reemagaalnimo la mooday obakaaba waa gubanahayaan imtixaankaas ayib gabadha muslimadda marka waxaa laga wadaa xadiiska oo qasadku uu yahay tajmiilka iyo tasyiinka iyo inay isqurxiso waa loo ogol yahay laakiin xuduudda isqurxintu waa inay tahay wixii shareecadu ogoshay ma inay wax walba jiidho waa isqurxinahaya quruxdana ilaahay baa jecel layidhaah sax ilahay quruxda waa jecel jamiil yuxibu ljamaal laakiin xuduudda shareecadu ay jamaalka u taqaanaa la rabaa wixii shareecadu diiday gabadha muslimadda inay isku qurxiso maaha ayib وعن جذامة بنت وهب رضي الله عنها قالت وحيتري حضرت وان حاضري رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حاضري في أناس ضد حضوض حال أنا أني ضدك لو وضع سعنا النبي حاضري بيتري أولا تشوغي والحال هو النبي يقول له لقد هممت وحان ضمعي أون هميي أن أنهى إلى الريبو عن الغيلة قلمضة dumarka uur kale loo galmoonayo alghiila waxa weeye waxaan dhihi lahaa dumarka nuujinaya can ilghiilati dumarka nuujinaya in loo galmoodo taa inaan reebaan dabacay buu nabi sal alay slam alghiila waxa weeye an yujaamica arajulu imra'atahu wahiya murdic inuu ninku xaaskiisa u galmoodo iyadoo ilmo nuujinaysa oo caano leh ayib laqad hamamtu waxaan damcay buu an anha inaan reebo can ilghiilati yani haweenta nuujinaysa galmada loo galmoonayo fa nadartu markaasaa waxaan fiiriyey buu nabig sal ly slam fi ruumi wa farisa ruum iyo faris baan fiiriyey buu dhaqankooda ruum waa macnaha waxa wey imbaratoriyadii ruumo waa yurub dhankeedo farisna waxa weya waa eeraaniyiinta kuwana furs waa labadii dowladood mujtamaca markaa carabta ugu dhawaaya dowladaha ahaa ayib fa nadartu waxaan fiiriyey fi ruumi iyo wa farisa baan fiiriyey fa idaa markaaba hum iyagu yuqiiluuna awlaadahum caruurtoodii bay iile ku samaynayaan qiilay ku samaynayaanoo ilmahoodii la nuujinahayay ayay hooyadii nuujinaya u galmoonayaan saasaa laga wadaa manaa iqaalat lawlaad saasaa laga wadaa fa idaa hum yuqiiluuna awlaadahum oo taqriiban waxaa ka dhaadhacsanayd jaahiliyadii carabta iyo in ilmaha naaska uu nuugayo haddii haweenta nuujinaysa loo galmoodo inuu ilmaha darar iyo dhib soo gaadhayo saasay rumaysnaayeen macnaha marka nebigu wuxuu yihi sal lay waslam inaan reebaan damcay iyadoo ilmaha loo danaynayo markaasaa waxaan fiiriyey mujtamacii furs iyo ruum oo samaynahayo haweenaydiioo nuujinaysa haddana yani u galmoonaya haweenkii ayib oo falaa yaduru marka uusan dhibaynin daalika arrinkaasi awlaadahum caruurtooda shay-an uusan waxba dhibayn faris iyo ruum wayna samaynayaan caruurtoodiina waxba ma yeelayaan arkay ayib marka mar hadday sidaas tahay oo wax dhib aysan ka imaanayn dee ma reebin wey marka ah. waxaan damcay inaan reebo oo waxaan is amaa ilmaha dhibi ugu jira waay markaasaa waxaan arkay buu yidhi faris iyo ruum oo samaynaya ilmahoodiina waxdhiba uusan soo gaadhayn marka waa iska daayey wey macna waa iska daayey maxaa laga wadaa marka way idiin bannaan tahay wey sooma iska bannaantahay ama uur ha lahaato ama ha nuujiso الله معك اوكي طيب راح مشكله ما ثم كدبنا سالوه النبي وحي ويديان صلى الله عليه وسلم عن العزل اي ويديان عن العزل سالوه وي ويديان عن العزل سيبده dumarka laga siibo xubinka taranka oo biyaha banaanka lagu daadiyo cajliga saasaa la yidhaha ruuxu isagoo ka cararaya ama ninku isagoo ka cararaya inay islaamtu uuraysato ayuu wuxuu samaynayaa markuu u galmoodo biyuhuna kasoo soo dhow yihiin iyo xubinka ka saarahayaa markaasay biyihii banaanka ku daadanayaan si ayna u uraysanin cazliga kaasaa la yidhahdaa kaasay marka nebiga weydiiyeen saxaabadu ridwaanullaahi calayhim faqaala wuxuu yihi rasuulullahi sal lay slm rasuulku wuxuu yidhi daalika kaasi alwa'du waa xabaalnololin alkhafiyu ee qarsoonayd waay xabaalnololintii qarsoonayd waay ah, yani xabaalnololinta baa waxay ahayd ilmahooda oo nool jahiliyadii islaamka ka hor ilmahooda oo nool khaasatan gabdhahay ku samayn jireen ba intay qabri u qodaan bay aasi jireen ayagoo markaa isle ama waxu heli xaggeed ka bili oo biil xageed ugu heliyo nafaqo ama meehe ceebbayba kuu soo jiidi markaasay aasi jireen iyadoo nool taasi marka tii ficliga ahayd bay waxa weeyaan alwa'd adhaahir xabaalnololinta muuqata taasay ahayd casligan aad ka saaraysa haweenteed inay uuraysato u diidan tahayna waa kii oo la qariyey un wuxuu leeyahay alxaafid ibnuqayim qayim caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay farqi u dhexeeya waxa weeye casliguna casliguna qasad oo inayna uraysanin ah ilmihiiyoon weli imaanin ka hortaggiisa wa xabaalnololintii rasmigana waxa weeyaan ilmihii oo dhashay oo nool oo jooga ayay aasi jireen waxoogaa marka sidaas daraaddeed buu nabigu ugu tilmaamay inay tahay isagii oo qarsoodi ah isagii oo qarsoodiyo lamid maaha kii laakiin waa isagii oo la yaro farsameeyey waa isagii oo farsamaysan saasaa laga wada waxaa wariyey muslimun muslim baa wariyey wuxuu leeyahay yacni ficil iyo qasad baa waxay ku kulmeen wa'diga xaqiiqiga ah amaa kan casliga ah qasad keliya ta wahay saasuu saasuu uga gedisanya marka yacni waxa weeyaan markii ilmahaaga intaad aasto aad qabri geliso yani wax wey waadna u qasaday waadna samaysay laakiin markaad cajli samaysood ka hortag samayso inuusan uur gelinba bimacnaa qasad unbaad la timid waay laakiin ficil oo ilmo jooga aasidiisa lamaada imaanin oo sida ibnulqayim caleyh raxmatullahi uu xadiiska uu ku tabriirinay xadiidku laba mas uu ka hadlay masalada hore oo ku saabsan dumarka nuujinaya u galmoodkooda taa iyadaa inay bannaan tahay shaki kuma jiro waxaa kaloo laga faa'iidaysan tajaaribta ummadaha walow gaalaba ha ahaadeen wixii tajaarib oo nolosha ku saabsan waa la kala qaataa saas macnaha yani nebigu sal lla lay wasalam wuxuu fiiriyey faris iyo ruum oo ha samaynaya ilmahoodiina uusan wax dhiba u geysanayn sidaas daraaddeed buu nebigu sal lla lay wasalam haddii dhib ay keeni lahaydo ilmuhu ku dhibaatoon laha uu mancin laha inuusan ilmaha dhib ugu jirin wuxuu ka qaatay faris iyo ruom oo samaynayo ilmahoodi inuu isan dhib ka soo saas macna sideeda waxyaalaha tajaaribta ah ummadina ma laha tajaaribta iyo horumarka iyo xadaarada iyo ilbaxnimada iyo nolosha imaanaysaay waa shay taraakumi ah aadam laga soo bilaabo ilaa maalinka ugu dambeeya adduunka la gebagabaynayo ummadiba qayb bay ku leedahay wax hal soo booday maaha sooma wax hal mar soo booday maaha bini aadamku yani waxa way horumarkiisu waa uu soo kobcayay umadba qayb bay ku daraysay umadba qayb bay ku daraysay umadba qayb bay ku daraysay ilaa meesha maanta uu joogo soo gaaray kuwa dambana haddii adduunku soo jiro waxbay kusii dari doonaan soo ma laakiin reer galbeed baa waxay yidhahdeen wax dhan annagaa iskale reer galbeed dad badanna way ka rumaysteen adduunkan dhisan iyo waxan kala socday hawlahan annagaa keenna bay dheh waana ka rumaysan waxba kama jiro intiisa badan asaaskiisa muslimiinta iskale xadaaradii ilbaxnimadii muslimiintu quruntii ay sameeyeen dhexe ayaa keentay ku dhisan tahay xabaaradii albaxnimada reer galbeedku laakiin muslimiintan kama warhayninba xabaaradii muslimiintu ay keeneen muslimiinta laftoodii baan warba ka haynin laba dhinac bay uga gudubtay ondolos oo bortuqiiska iyo sbain iyo yurub xidhiidha halkaasay muslimiinta kala yeelatay cahdu dalaan bay ku jireenoo wakhtiga la yidhaahdo mugdigii yurub dad jahalo waxba garanaynin bay ahayd adduun iyo aakhira toona xilligaasay halkaa ka qaateen xadaaradii muslimiinta meesha la yidhaahdo mashriqan oo shaam iyo dhankana xidhiidh bay kala lahaayeen ayadana way uga gudubtay oo arday soo dirsan jireen jaamacadaha muslimiinta dhulka muslimiinta wax ku baran jiray sidaasay ugu gudubtay xadaaradii muslimiintu kadibna ayadiibay istidmaarsadeen oo ay ka ilmo dhaliyeen oy kobciyeen baynamaa muslimiintu ay markaa hoos udhac bilaabeen xadaaradii muslimiinta unbaa marka laga shaqaystay markaasaa waxaa la yidhi maya waxba kuma lihidin baa annagaa waxaanoo dhan iskale wixiibaa marka innagana inaga dhadhacay marka ummadaha wixii tajaaribta ah waa la kala qaataa waana la kala faa'iidaystaa ninkii dooniba ha keeno ama masalada casliga oo haweenta in laga saaro xubinka in laga saaro biyaha banaanka lagu daadiyo iyadoo ilmo markaasi inuu inay uur qaado la dagaalamayo markaa la diidan yahay inay uuraysato xadiidkani wuxuu tilmaamayaa arrintaasi ugu yaraan inaysan fiicnayn ah, xabaalnoloyin qarsoon buu nabigu ku tilmaamay markay ugu yartaa ama waa karaahiyo ama waa xaaraan buu xadiisku tilmaamaya laakiin xadiis kale inoo soo socoto aan aragno وعن ابي سعيد رضي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا يا قال وحر يا رسول الله رسولك الله ان لي وحا اسغنا تجاريه اظن طيب وانا انغ اعزل وان كسيبا عنها حقيده حبنك وان كسيبا بيها بنانك كداديا وانا انغنا والحال بان كسيبا انا انغ اكره ان كهنيو ان تحمل اني اوريسته waxaan uga siibayaa uurkan u diidan oo mayna jeclaan jirin addoommada dumarka addoommada inay ka dhalaan inay shahwada ku gutaan way jeclaayeen laakiin inay ilmo u dhasho maysan jeclaan jirin saas daraaddeed muxuu ahaaye waan kahanayaa inay uuraysato inaad shahwo ku gutana waan rabaa waay markaasaan sayna u baan biyaha bannaan ku daadinaya wa ana anigu uriidu waxaan doonayaa buu yidhi maa yuriidu waxay doonayaan alrijaalu raggu ay doonayaan waxay rag rabaan oo gudasho shahwa baan anigu rabaa haweentii inayna uuraysaninna waan rabaa wahaakada farsamadaasaan marka samaynaya wa ina alyahuuda yahuudna taxadasuu waxay ku sheekaysan oy ku sheekaysaa ana alcazla siibiddu almaw-uudatu inuu yahay xabaalloololintii assuqraa ee ugu yarayd xabaalloololintii yarayd ee tii weyneyd ka yarayd inay tahay bay yahuuddu sheegaan saas wey ayib marka masaasaa ma xabalololin yarba saas uu weydiinaya qaala nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam kadabat been bay sheegtay alyahuudu yahuud been bay sheegeen beentoodu waa law araada allahu allah hadduu doono an yakhluqa inuu abuuro an yakhluqahu inuu abuuro saas macna ilmahaasi inuu abuuro hadduu alla doono ma istatacta ma aadan karteen an tasrifahu inaad leexiso inaad ka duudowd ka leexiso marnaba maadan awoodeen haddii alle tabaaraka wa tacaala uu dooni lahaa biyahaas aad saarayseed bannaanka ku daadinayso inuu ilmo ka abuuro hadduu alla doono maadan karteenba maba aadan leexiseenba macnaha ma leexin kartid rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey abu daawuud abu daawuud wallafdu lafdiguna lahu abu daawuud buu u sugnaaday والنسائي النسائي ووري في الكبرى والطحاوي طحاوي رجاله حديث رجاشيزنا ثقات ورج ثقات أول هذا الكحافظك ورجاله ثقات صح sax maaha leanna sanadkiisa waxaa ku jira xadiiska nin la yidhahdo rifaaca ama abuu rifaaca ama abuu mutiic ibnu cawfin alansaari ninkaasaa ku jira xaafidka laftiisaa taqriibka markuu hadlayay taqriib tahdiibka wuxuu ku sheegay inuu maqbuul yahay yani maqbuul cinda almutaabaca waay wailaa falayin lxadiid waay marka ninkaasoo daciifaa ku jira wuxuu leeyahay sheekh albaanina waa majhuul buu leeyahay waana xaafidka inta badan ragga majaahiisha ee ibn xibaan oo kale uu tawsiiqiyo buu yidhaahdaa maqbuul inta badan marka waa nin majhuul ah maadaama uu majhuul ku jiro xaafidku rijaaluhu iqaatun inuu yidhahdo ma ahayn rijaaluhu iqaatun majhuul baa ku jira iqaat ma wada aha sidaas macnaha xadiidka marka sanadkiisa dacfi baa ku jira oo ninkaas oo majhuula ah ayaa ku jira macnaha laakiin xadiidku duruq kale uu leeyahay oo ku xoogoobaya oo saxiix ku noqonaya ibn abi shayba iyo taxaawi fi mushkil athar ayaa shawaahid kale ta uu ku leeyahay shaahid kale xasanana uu leeyahay can abi hurayrata oo sheekhu adab zafaf uu kaga hadlay sheekh albani saas baradid xadiidku waa xadiid saxiixa bimajmuuci turuqihi turuqdiisa marka la sugayo asaxaya amma sanadkan adam xuwa meeshan ku qoran waxaan dhihi lahaa dariiqan ka dariiq ahaan sanadkiisu waa dhaif sanadka dhaifa hadithku sawa sugayo saas daraaddeed baa xaafid ibnu xajar laftiisa fii fatxi ilbaari fatxu lbaariga mujaladka sagaalaad laba boqol iyo sagaal iyo toban wuxuu yidhi xadiidka duruqdiisa markuu soo aruuriyba wuxuu yidhi yuqawi bacduhaa bacdan buuri qaarkeed qaarka kaley xoojinaysaa xadiidku marka isxoojintaasuu xasan ku noqon ama saxiix ayib amaa ariiqiisu rijaaluhu iqaatun taas waxbaa ku jira ila ninkaasaan sheegnay baa ku jira xadiidku hadduu sugan yahay muxuu tilmaamayaa wuxuu tilmaamayaa yahuuddu inay tidhi haweenta in biyaha bannaanka lagaga daadiyo waa xabaal xabaalnololin qarsoonoo yar nebiguna uu yidhi waa beentood xadiiskii horena maxaa ku yaallay nebiga laftiisoo yidhiba soo maa isaga laftiisaaba ku tilmaamay inay tahay muxuu ahaayey alwa'du alkhafiy soo maanu ku tilmaamay ayib haddana yahuud beenteed weeyaan buu leeyahy see lagu jamcin bay labada xadiis culimadu ka hadlayaan meelo kale gedisan bay mareen laakiin waxaa ugu fiican intaan arkay ibnu lqayim caleyh raxmatullah ibnu lqayim wuxuu leeyahay nebigu markuu leeyahay yahuud waa beentood waxa uu ku beeninayo waxa weeye sheegashada ay sheeganayaan casliga ruux hadduu casli sameeyo mar laba inaan la suuraysan karin inuu uur yimaado aslanba yacni casligu wuxuu keenayaa tarango tarankiyo go-a uurna maba suroobi karaba haddii casli uu meesha ku jiro casligu wuxuu keenayaa inuusan uurna suroobin wabitaali tarankii bini aadamku sidaa ku dhammaado wabitaali waa dembi weyn nebigu muxuu ku beeninayaa sal ly slam marka wuxuu ku beeninayaa cadligu wuxuu keenayaa inuusan uurkiina uusan aslanba meesha imaanin tarankii bini aadamkuna sidaa ku go-o arrintaa way arrinta nabigu ku beeninayo u fiirsa hadalka nabiga jawaabta muxuu yidhi kadabat ilyahuud soo muusan dhihin kadibna muxuu yidhi low araada allahu an yakhluqahu ma statacta an tasrifahu hadduu alla damco inuu abuuro ma aad ka celin kartid soo ma adigoo casli sameeyey buu haddana uurka imaan karaa ilaahay ba hadduu ugu talagalo inuu meesha wax ka abuuro adiga miyaad reebi kartaa saas daraaddeed casligu ma keenayo tarango isagoo casli ninkuu sameeyey buu haddana uur imaan karaa soo saas ma arrintaa way marka arrinta yahuudda uu ku beeninayo amaa mas'alada xadiiska hore asaga wuxuu ka hadlayaa dalika alwa'du alkhafi waa saan soo sheegnayo bimacnaa waxa weeyaan waa arrin laga fiican yahay waa arrin laga fiican laakiin iyadoo laga fiican yahay haddana waxaad ka cararaysa waa imaan kartaa hadduu alla damcana wuu imaan saas macna xataa haddaad biyaha ilaahay ugu talagalay inuu ka abuuro ilmo ka abuuro dhagax korkii haddaad ku daadiso ilmo waa abuurmi waa xadiis meeshaasuu ilahay ka abuuri tabaaraka wa yacni waa qaayo waay allah wuxuu doono lama hor istaagi karo sooma adigu ama casili same ama warwareeg ama waxaa doonto samee saas macna ayib سأزرادي في صحيح مسلم أبي داود وحاكسوغا حديث جابر وأوليه جابر جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى أنصار هذا النبي قوي صلى الله عليه وسلم مركزا وحري إن لي جارية أطوف عليها وحان ليها أضل وانا كوري قايا وانو قلبوضاوا وأنا أكره أن تحمل إني أوريستنا وان كهنيا مركزا النبي قوي صلى الله عليه وسلم اعزل عنها إن شئتها هدات ربتو كسيبو xubin biyaha banaanku daadi haddaad rabto maxaa yeelay fa innahu sayatiiha maa qudira laha wixii ilaahay u qadaray kolle iyo kollay wuu imaan buu yidhi adugu ama warwareeg ama siib ama waxa doonta isticmaal biyaha banaan ku taali wixii ilaahay qadaray wuu imaani laakiin adiga hadday kula qumanaato samee wuxuu yidhi falabisa arajulu uma ataahu ninkii mudduu jir joogayo markaasuu haddana nabiga u yimi sal ly slm waqti kadib uu yimi markaasaa wuxuu yidhi ina aljaariyata qad xamilat rasuulka ilaahay addoontii saanu banaanka ugu daadinahay uur baa ku soo baxay markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam qad ahbartuka annahu saya'tiiha maa qudira laha oray baan kuugu sheegay wixii ilaahay u qadaray inuu ku imaanahay soo ma marka midda yahuud lagu beeninaya taasoo ta yahuud lagu beeninaya waa taasoo adoo cazli samaynayo oo dadaalayo haddana ilaahay hadduu ku talagalo inuu abuuro wuu abuuri way imaan kartaa way macna saas way tayib xadiiskani marka waxa loo dalishan iyo labadan xadiis xadiiskii hore waxa loo dalishaday oo waxa dalishaday culimada qaar oo qaba azligu inuu xaraam yahay xadiiskii dalika alwa'd alkhafi bay dalishaday xadiiska la waxa dalishaday qaba inuu banaan yahay oo nabiga sallallahu alayhi wasallam deebo saxayba soomaa kana sidoo kaleeto waan jaabirin radiallahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu hay naczilu kuwa siiba oo xubinka taranka ka siiba dumarka biyahana bannaanka ku daadiya calaa cahdi rasuulilahi sal lay slam wakhtigii nebiga walxaal alqur'aanu qur'aankuna yanzilu uu degayo qur markaa degitaankiisiba oo socdaba oo nebiguu kusoo degaya walow kaana hadduu yahay casligu shay-an shay oo yunhaa la reebayo canhu xaggiisa shay ummadda loo diidan yahay hadduu yahay oo mamnuuca lanahaana waxaa naga reebi lahaa canhu xaggiisa alqur'aanu qur-aankaa naga reebi lahaa muttafaqun caleyhi buhari muslim baa soo saaray yacni xilligii nebiga iyo qur-aankiiyo waxyigiiyo socda baan samayn jirnay buu leeyahy hadduu shay aan la ogolan yahayna aayad baa soo degi lahayd oo qur'aankaa naga reebi lahay wuxuu deliishanayaa waxa la yidhaahdo altaqriiru alqur'aani cahdigii nebiga khaladaad ka ee mujtamacu sameeyo qur-aanka baraarujin ama nebigaa baraarujin jiray sooba shaygii haddii laga aamuso waktigii nebigana la samaynayo nebiguna uu ogaado in la samaynayo waa taqriir sharciga ah way waa la sugay taasmaana macna waa banaan banaayahay arinta uu ay u dalishanayo jaabir kaawan wali muslim waxa uu sugnaaday fabalaga waa gaaray dalika arinkaas nabiyallahi uu gaaray sallallahu alayhi wasallam falam yanhana nagama reebin canhu xaggiisa nebigu arrinta ma moogeyne way gaadhay inaan dumarkanaga aanu ka siibno biyaha bannaan ku daadino ayb haddana nebigu nagama reebin buuri marka qur-aankiina ma reebin nebigoo ka war helayna ma reebin macnaheedu maxay tahay marka ya waa idiin bannaantahay soo maha wixii shaaricu ka aamuso waa idiin bannaan yahay wixii shaaricu ka aamuso wixii xaaraama alla waa xarimay wixii xalaalana waa caddeeyey wuxuu ka aamusana waa cafwi caafigu wax la yidhahdaa wixii laydin saamaxay ood samayn kartaan baayib xadiidkan jaabirna wuxuu ku tusayaa inuu casligu bannaan yahay sooma kii abu saciidna wuxuu ku tusayaa inuu bannaan yahay kii jaabiree kaleeteen sheegnayna inuu bannaan yahay buu ku tusay ayib kadalika waxaa isagana inuu bannaan yahay ku tusaya xadiis laga warinayo nin la yidhaahdo bukhaari muslim baa soo saaray ibnu muxayriis baa laga warin masaajidkaan soo galay buui markaasaa waxaan arkay abu saciidin alkhudri markaasaan la fadhiistay buui casligaan weydiiyey buui abu saciido bal iga warran wuxuu yidhi buuhi nebigaan raacnay sal alay wasalam haswadii la dhihi jiray bani banilmustaliq baan nebiga u raacnay sal lay wasalam fa asabnaa sabyan min sabyi alcarab markaasaa waxaan soo helay buuhi qafaal oo qafaalkii carbeeda qabaa'il carbeed baan la dagaalanay dad baan ka qabsanay dumar baan ka qabsanay fashtahayna an washtadad calayna al dumar baanu u shahwoonay oo damac naga qabtay oo muddan dumarkii ka maqnayn waxoogaa doobnimadii iyo dumar la'aantiina waa nagu adkaatay buuri ah, xaaje adag baan qabatay waa wa ahbabna al fa aradna an na'zila waxaan damacnay markii intaanu dumarka isaga galmoon inaanu biyahan banaanka ku daadin saasaan jeclaanay markaasaa waxaan nidhi buu idhi naczilu warasuululahi sal lay waslam bayna adhurinaa qabla an nas'alahu can dalik ma waynu samaynaynaayoo casli baan samaynaynaa iyadoo nebigii inala joogo oo aynaan weydiinin ma soconayso waa inaan nebiga soo weydiinno fasalnaa can dalika nebigaan weydiinay buu sal sl markaasaa nebigu wuxuu idhi maa calaykum anlaa tafcaluu korkiinna ma ahaanin inaad ka tagtaan inaad daysaan laazim idinkuma aha saas man markaasaa wuxuu daba dhigay maa min nasamatin kaa'inatin ilaa yawm alqiyaamati illa wa hiya kaa'ina naf ilaahay uu ku talagalay inuu abuuro ma jirto ilaa qiyaamadu intay ka imaanayso hadday jirto se way imaan ilaahayna waa abuuri idinku ama siiba ama hasiibin kuwa aada bannaanka ku daadiseen ilma laga abuurinna allaan ugu talagelin in ilmo laga abuuro sooma kuwii alla ugu talagalay in ilma laga abuurana idinkoo cajliga samaynayaa laga abuuri waaba kan soo aragnay sooma marka halkaasuu nabigu mariyay sal alay wasalam axaadiista marka kutusaysa inuu bannaan yahay baa badan xadiiska mancinaya kuwanaa ka badan sidaas daraaddeed bay culimmada qaar waxay mareen dalika alwa'du alkhafi xadiiskii hore wuxuu tilmaamayaa inuu karaaha yahay karaahatu tanziih waa laga fiican yahay axaadiistana waxay kalena tilmaamaysaa inuu bannaan yahay murtida warkuna wuxuu isugu imaanayaa casligu waa bannaan yahay laakiin waa laga fiican yahay waa laga fiican yahay waxaa ku tusay dalika alwa'd alqafi inuu bannaan yahayna maxaa ku tusay axaadiista kala kutusay saas macnaa axkaam badan oo noocaasana shariicada ka mid oo shariicada ku jirta macnaa qaarkoodna waxay rajaxayaan inuu mamnuuc yahay laakiin sidaasaa fiican oo axaadiista lagu jamciya qaabab kalena culimada qaar baa ku jamciya axaadiista iyada casliga waxaa la mida asaaliib kale oo bini aadamku uu gaadho hadday jirto oon dhibna la imaanaynin dhib aan la imaanaynin oon jidhka caafimaadkiisa dhibaato u geysanayn waa la mid adugu ama ama cinjir isticmaal ama muxuu ahaay daawooyin iyo irbado isticmaal sharti un waxaa ah in aynan jidhka caafimaadkiisa dhibaato u geysanayn waa casligii oo kale wa waa taladiidaya waxa weye ilmihii oo unkamay oo samaysmay in la soo rido ama xinjir ha ahaado ama ha ahaado ha ka horeeyo ama ha ka dambeeyo lama soo ridi karo laakiin ka hortag marka horeba inaad ka hortagtahay limaslaxa markaa adiga kuu muuqatahay dhib ma leh qasadka iyo danta kugu kalifaysana waa inaysan ahayn ilma nacayb waa inaysan ahayn gaala ku dayasho oo basladan ka soo hadalayo xadididda ilmaha iska yare waxaan gaadata risiqba uma haysid waan soo kaan ka soo hadallay waa halis way markaas marka waa inay asbaab kale jirto asbaab kale oo macquul ah oo ruuxa ku bixinaysa waa inay jirto markaasoo kale dhib male waa jaa-is inaad iska daysaasay ka fiican sidaasi ayaa axaadiistu isugu imaanaysa macnaheeda lagu kulminaya macna فضل شهادة بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ابن عبد البر ابن هبيرة iyo keyrkood waxay ijmaac ku soo guurinayaan ninka haweenta xorta aqaba casligu wuxuu u bannaan yahay bay leeyihin markii haweentiisa xorta ihii ay la ogoshahay raalli ka tahay haddaynan ogolaanin haweentuna markaa ayna oo xor tahay ninkii inuu casli sameeyo ma bannaanay leeyihin culimmada badankoodna ra'yigaasay qabaan lianna waxay leeyihiin xaqa oo inay haweentu istimtaaceedii shahwadeeda inay gudato xaq bay u leedahay casliguna arrintaa iyada ah buu yuu ku yahay naqsi ku yahay ama dhimid ku yahay xaqeedii maadaama uu yahay waa in marka iyadana ogolaansho laga helo hadday walad iyo ilmo tahayna ilmihii helitaankiisii iyaduna waa xaq ay leedahay hadday tahay muxuu ahaaye aan farsamayno wax dib dhigno iyaduna waa inay kula ogoshay laakiin haddaad adiguun iska wadato ayadiina raalli ayna ka ahayn culimada badankood waxay leeyihiin maya saas macnaha idaafadaasna in lagu daro وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم كان وحوها يطوف calaa nisaa'ihi dumarkiisa korkooda biguslin qabays waaxidin oo mid a kulli ku wada mari jiray akhrajaahu bukhaariyo muslim baa soo saaray wallafdu lafdiguna limuslim buu u sugnaaday ayib xadiidkani wuxuu inoo sheegay ninka xaasas badan leh oo hal habeen doonayo dumarkiisa inuu isu maro ama labo ama ka badan ama muxuu ahay doonayo inuu isu maraayo inuu mid walba markuu u galmoonayo uu qabaystaa ay sharti maaha saas macnaha yani hal qabays kulligood intuu isu wada maruu hal qabays qabaysan kara inuu mid walba markuu u galmoodo qabaystana way ka fiicanta waan soo marnay kitaabu tahaaran kusoo marnay ayadana way suganta iyadaa ka fiican weliba haddii qabaysku kuu suuroobi waayana waxaa roon ayadana inaad weysaysato oo markaad tan u galmooto intaadan ta kale u tegin inaad weysaysi ka dhexayso aad u dhexaysiiso لأن نبي وكير صلى الله عليه وسلم فإنه أنشط للعود كل قشد هوانت أد كل قطة أيضا النشاط بدن ويسيد النشاط بيسينيسا معناها روعة مسلمك صاصي معنا روحة معاهي weysaystay marka iyadii lafteedii hadii aad mar labaad ku noqonaysana waa sidoo kale oo hadii aad dhowr goor habeenkii aad muxuu ahaad is aragtaan hal qabaysin baa idinku waajibi hadday badan yihiinna sidoo kale waa haddii aad mar walba qabaysatana okay هذا ويسي ودحيسي سنه فيعن سبحان كل ذلك جائز واحد وان صمر لك وايغا طيب باب الصداق صداق ابو بابويه من بختاره شرمله باوحو باريس كو سمي ان باريس كو سمي كانسر كو دحا jirka haragiisa asbaabta kantuu aada u baadhay markuu baadhay waxaa u soo baxay dadka uu ku dhaco intooda badan waa dadkaan muslimiinta ahayn muslimiinta kuma dhaco buu sii waday wuxuu gaadhay natiijo dhahaysa waxaa keena kansarka oo haragga ku dhaca jidhka haraggiisa ruuxu markuu intuu galmoodo janaabo ku dhacdo hadduusan janaabada ka qabaysanin waxaa ka dhasha buu leeyahay fayrus keena in uu jidhka haraggiisa uu u jilicsanaado cudurka la yidhaahdo kansarka hadduuse markuu janaaboodo ka qabaysto wuu fududaanayaayo markaasi wuxuu ku noqonayaa maanic ka hortaguu noqonaya waa nin gaala ninka sameeyey baxtigaasoo dhakhtar ah wey macnaa waana noocoo muxuu ahay tasdiiq bashari ah waay shaaricu markuu sidaydaba shay jideeyo xikmaddu waa dhici kartaa inay annaga naga qarsoonto laakiin shay kastoo shaaricu jidaynaya xikmad baa ku jirta maslaxa ku jirta saas weeyaan tayib baabu sadaqi sadaqi baabu yahay wa meherki weeye gabadhu la siinahay ama ay qaadanaysay an anas radiyallahu anhu an nabi nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka warin annahu nabigu a'taqa wuxuu xoreeyay safiyata ayuu xoreeyay safiyata binti huyay waja'ala wuxuu yeelay itqaha xoreynteedii uu xoreeyay xoreynteedii uu xoreeyay wuxuu ka dhigay sadaqaha meherkeedii ka dhigay muttafaqun alayh safiya binti huyay israaiiliyad bay ahayd yahuud ah oo ka soo jeeda reer bani israa'iil xaasaskii nabigeena sal alay waslm xuyay ibnu akhtab baa dhalay odaygii reer yahuudeed nin oday caana buu ah ayib marka iyadoo addoonni baa lagu soo qabsaday iyadoo addoonaa lasoo qabsaday qafaal baa lagu soo qabsaday markii lasoo qabsaday dumarkii lasoo qabsaday buu nabigu sal alay wasalam yuu ka doortay kadibna wuu xoreeyey xorayntaa uu xoreeyey buuna meherkii la siin lahaa uga dhigay laana xorayntu soo manfaca ma saas macna quraankii la barayay manfacuha soma waxa laga qaadanayaa in xorayntu ay noqon karto meherkii haweenta adoonta xoraynteeda meherkii looga dhigi karayo sidaas laga qaadanaya waxaana sida ku tagay oo qaba al-imam thawri hortiina saciid ibn musayyib iyo naqaci abu yusuf ahmed ibn hanbal ishaq ibn rahwiya culimadaas qabta in xorayntu ay meher noqon karto jumhuurtu iyagu way xadiidkana jawaabo aan dadka qancinin bay ka bixiyeen waa waxay yidhahdeen marigay nebiga khaas ku ahayd waxaa la yidhi daliilu takhsiis baa loo baahanya lama hayo qaarkood waxay yidhahdeen ma ahe nebigu xoraynta muusan meher uga dhigina waxay ahayd muxuu ahaayey shardi ah wuxuu la galay inuu guursanayo ah, inuu xoraynayo xorayntii ayaa marka waxay noqotay qiimo uu nebigu yeeshay oo iyada ku yeeshay qiimihiibaa manfaco laga dhigay sidiiba war noocaasoo dheer oo la fahmi karin bay xadiiska kaga jawaabeen jawaabahaasoo dhan wax muqnica maaha sida saxda ah waxa weeye nebigaa sameeye sal lay slam wixii nebigu sameeyena waxaa asala inay ummaddana uu mashruuc u yahay haddaan daliilu takhsiis la helin marka meherka waa laga dhigi karaa waa adoonta manaa addoommada marka la guursanayo an abi salmta bn cabdiraxmaan radi allahu canhu anahu qaala wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey caaishata radiallahu canha kam imisa ayuu kaano ahaa sadaaqu rasuulilahi sal lay slam nabiga meherkiisi nabiga mehersiintiisa sadaaqu rasulilah waxaa laga wadaa sadaaqu nisaai rasuulilahi wa dumarkiisa meherkii uu siiyey imisay ahayd imisuu meherahaan uu dumarkiisa qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa sadaaquhu meher bixintiisa liaswaajii xaasaskiisa uu siiyey meherkii nebiga liaswaajii xaasaskiisa uu siiyey wuxuu ahaa sintay casharata uuqiya labiyo toban wuqiyadood waa nashan iyo nis sintay cashara uuqiya uuqiyadda waxaa la yidhaahdaa waa qadar daraahim ah uuqiyadda halkii uuqiyad waa kaan soo marnay meel badan ku soo marnay halkii uuqiyad waa afartan dirham waay afartankii dirham baa uuqiyad laysku dhahaa saas maana ونشن قالت waxay tiri buu yiri marka atadri miyaad garan man nashu nashigu wuxuu yahay garan labiyo toban qiyadood garatay laakiin nashiga ma taqaanaa bay tiri qala wuxuu qultu waxaan ilaa maya ma garanay qala waxay tiri nisfu uqiyatin waa uqiyad niskeed waa oo muxuu noqonayaa marka biqad dirham ya labaatan dirham buu noqonayaa sawaba leanna halkii uuqiyad soo afartan ma ahayn niskeedna meeqa waay labaatan dirham waay saas macana ayib nisfu uuqiyatin fa tilka taasi marka isku darkeeda labiyo toban uuqiyadood iyo nis meeqa dirham bay noqon waay fa tilka taasi khamsu mi'ati dirham waa shan boqoloo dirham waay fa haadaa kaasi صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مهركي سوي لأزواجه meelkii nabigu bixiyay xaasaskiisa uu siiyay taas ah rawahu muslim baa wariyay ayib shan iyo toban waxay ku noqonaysaa shan boqol dirham waxay ku noqonaysaa labi iyo toban iyo badh labi iyo toban dhibic shan haddaad ku dhufato afartan ku dhufato shan boqol bay imaanaysaa saas macana yani waxa weye labi iyo toban iyo badh wuqiyadood wuqiyadiina meeqa dirham waa afartan dirham waa afartan ku dhufa marka shan boqoloo dirham saasay ku imaanaysa shan boqoloo dirham saasay ku imaanaysa ayib nabiga sal alay waslam meher bixintiisii saasay shanta boqolee dirham hadda giraam ahaan meeqay ku tahay markii giraam loo bedelo dirhamkii wuxuu u dhigmaa taqriiban laba boq waxaan dhihi lahaa ha wuxuu u dhigmaa laba gram dhibic sagaal boqol iyo toddobaatan shan bimacnaa wax u dhow saddex gram oo dhiman wax yar ayaa wuxuu noqdaa halkii dirhamba halkii dirham waa saddex gramo wax yar dhiman waa laba dhibic sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shan ayaa halkii oo giraam buu halkii dirham noqonaya intaa markaad ku dhufato shan boqol wuxuu imaanayaa hal kiilo iyo afar boqol iyo siddeetan iyo toddoba giraam saasuu imaanaya hal kiilo afar boqol toddobaatan waxaan dhilaha siddeetan iyo toddoba dhibic shan ayuu imaanaya marka taqriiban markii lasoo soo dhoweeyo waa kiilo iyo badh waa kiilo iyo badh buu soo dhowaanayaa taqriibi marka la yidhahdo oo wuxuu siin jiray oo maxay ah dirham ah dirhamku muxuu yahay waa fido waa silfarka ama baashan aa dhan maxaan dhanane qalinka qalinka macdanta waa yani dahabka iyo iyo fidadu waa labadii lacagood ee la isticmaali jiray waagaas dirhamka waxaa samayn jiray oo dawladda samayn jirta waxay ahayd furus baa samayn jirtay oo lacag eeraan samaysay ahayd diinaarkana waxaa samayn jirtay ruum baa samayn jirtay oo xagguu ka imaan jiray carabiyadu waxba ma samayn jiraysan jireen lacagtaad dawladahaasi sameeyaan unba iyadu isticmaali jirtay baadiye iska ahay sooma xataa waktigii nebiga sal alay waslam iyo waktigii saxaabada kulli lacagtan baa la isticmaali jiray lacag mayna samaysanin lacag ay samaystaan waxaa ugu horreeyey alwaliid ibn cabdilmelik baa lacagtii ugu horreeya muslimiin leeyihiin daabacay waana taqriiban qarnigii koobaad aakhirkiisa wa intii ka horreysa lacagahaasaa la isticmaali jiray marka nebigu sal lay wasalam kiilo iyo nus wax ku dhow oo giraam kiilo iyo nus oo fida ah buu xaasaskiisa u siin jiray meher u siin jiray macnaha murtidu sidaa wey hadalkaasi wuxuu ku moodsiinayaa dumarkiisoo dhan dhammaantood inuu meherka intaa leeg ka bixiyey sidaana sax maaha qaarkood intaa wax ka badan baa laga meher bixiyey maala umu xabiib oo kaleeto umu xabiiba binti abi sufyaan nebiga sal lay wasalam waxaa u guuriyey najaashi saxaabadii hijrooday bay ka mid ahayd oo u hijrooday ardulxabasha iyadiiyo ninkeedii cabdullahi bnu jaxsh iyagoo meeshaa joogaan ninkeedii baa ka geeriyooday cabdullaahi markuu geeriyooday najaashi oo ninkii boqorka ay la joogeen ah baa marka nebiga ku daray meherkiina isagaa ka bixiyey meherka uu ka bixiyey wuxuu ahaa taqriiban sida xadiidka ku sugan afar kun oo dirham buu ka bixiyey afar kun oo dirham ayuu meher ahaan u siiyey laakiin najaashi baa tawaliyo isagaa bixiyey kadibna wuu soo dirayoo shuraxbiil ibnu xasna nin la yidhahdo usoo dhiiboo nebiga u geey buu ku yidhi meeshii baa nebiga loogu keenay sal alay wasalam dumarkiisa meherkooduse afar boqoloo dirham buu ahaa buu xadiisku leeyahy saas macanaa xadiiskan shan boqoloo dirham kaa aan sheegaynana afar boqol xabiibo waxaa la siiyey afar kun oo dirham baa meherkeedii najaashi ka bixiyey wahaakada qaar waxay leeyihiin eh, juwayriya iyo khadiija meherkoodu sidaa waa ka gadisnaa caaisha marka hadalka ay leedahay dumarka nebiga meherkoodu intanuu ahaa inta badan way ka wadaa intooda badan مير نوعاس كبي لكن قار كيرا قار كبدنا انتم واجرا سدا سمعنا طيب حديثك ما لقى فايديس حديثك waxa laga faa'iideystay meherka qiyaasta uu noqon karo طيب waxa jira xadiis axmed iyo Nasai ay soo saareen Abu Hurayra laga warinayo oo tilmaamaya qadarkaasi inuu ahaa waktigii nabiga meherka ay saxaabadu bixin jireen wuxuu leeyahay kaana sadaquna id kana fiina rasuulullah sal alayhi wasallam 10 awaaqin nebigu markuuna dhex joogay meherkaan bixin jirna wuxuu ahaa toban wuqiyadood tobanka wuqiyadood meeqa dirham waa ya ya afar boqol waa sooma afar boqoloo dirham baa waktigii nebiga meher u bixin jirnay buui abu hurayra xadiidkaasi waa xadiis sugan oo xaakim baa saxiixiye dahabi waa ku waafaqay waa xadiis sugan wey macana taasina taasuu tilmaamaya taasina taasuu tilmaamayaa marka sida badan baa saa ahayd laakiin waa la heladaya xaalado khilaafsano meher intaa ka yarna waa jira ku ka badanna in la helo waa dhici jirtay xad go-an male marka xad go-an meherka oo la yidhahda xaddaa lamana dhaafin kara lagamana yarayn karo ma jiro warka murtihiisu kaa isagaa bal waxaa la hayaa nebiga sal alay wasalam oo xataa afar wiyadood afar wiyadood waa meeqa waa boqol iyo lixdan gram baan u malaynaya soma afar wiyadood asaga oo ku diiday nin saxaabiya ku canaantay ah, xadiiska abu hurayra nin baa nabiga u yimid sal ly sl markaasu wuxuu yihi haweeney baan guursaday ree ansaarida rasuul markaasa markaasaa wuxuu yihi hal nadarta ilayha fa ina fii cuyuuni lansaari shay-an war ma iska fiirisay buuri ansaar indhaheeda waxbaa ku jire ah, indha yaryari iyo waxbaa laga wadaabay la yidhahda ansaari waxoogaa ah indhaheeda waxbaa laga sheegaayo ma iska fiirisay haweenta markaasaa wuxuu yihi rasuul iska arkay buuri qad nadartu ilayha waa fiiriyey wuxuu yidhi calaa kam tasawajtaha inteed ku guursatay imisaad ka bixisay markaasuu yidhi calaa arbaci awaaqin afar uqiyadood baan siiyey buui on meherus markaasaa nebigu sal ly slam calaa arbaci awaaqin afar uqiyadooda ah, waa la yaabay ma afar uqiyadood markaasaa nebigu wuxu sl lay slam kaanama tanxituuna alfidata min curdi hada aljabal waxaad moodaa buuhi in aad fidada ka soo qoraysaan ood ka keenaysaanba buurtan dhinaceeda inaad kasoo qaadqaadaysaan baad moodaa waxaad moodaa wax bilaash oo buurtan un dhinaceeda intaad saa u qortaan un aad markaba kala soo ordaysaan baad moodaa wuxuusoo xoolo ma oo ma adka see wax kaa yahay ninku marka wuxuu rabay inuu nebigu u kaalmeeyo yani meherkaa iyo ka kaalmeeyo markaasa nebigu wuxuu ku yuri sal ly aslam maa cindanaa maa nuctiika waxaan ku siinana ma hayna buuri soomaad arag aduu hadda nin caydon waxbaba haysanin oo toban kun oo dollar ku meheri leh sheekh ku meheri meelun bay ka dhaci war xagee ka dhaci xagee ka dhaci maad isu kharibi ku meheri buu leey inuu bixiyo uma jeedo saas macna ayib waxaan ku siinna ma hayna buu nabi sal alay slam ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه لكن waxaa dhici karta nabi sallallahu alayhi wasallam ciidan aan dirayno meel duulaan ku ah inaan kugu darno oo marka meelaha aad qanaa'im iyo wax ka soo hesho ninkii marka ciidan baxaya la raaciyo ciidankii raacay oo meeshii buu ka soo helay saasoo ara soo saar marka afar ruqiyadood ninkii meher u bixiyeyna nebigu waa la yaabay sooma saxaabaduna qaarkood waxay bixin jireen labiyo toban ruqiyadood qaar toban ruqiyadood nabiguna labiyo toban iyo badh buu bixiyey sooma kulli dalika maxaa laga qaadani waxaa laga qaadanayaa ruux walba iyo tabartiisa warka murtidiisa halkaas isugu imaanaya wax xad ah ma lehe adiga tabartaada tillaabsa waay waxaadan keri karin ha isku kalif haddaad wax haysatana wixii aad haysato uun qiyaasteedaad wax ka bixin laakiin xad go-an oo la dhihi karo xaddaa lagamana yarayn kara lagana badin karayo ma laha wey macna arrinta way iskhilaafsaneed waqtigii saxaabada iyo nebiga sal ly slam ninba waxbuu bixin jiray hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala alihi saxbi